bismi اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamedi وعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yafqahu qawlii qaala اlmusنifu raximah اllah faslu ay haadakani faasilun kala saaro weeyi bayna maa mada wamaa sayati cashirkii hore inoo dhaafay cashirkan soo socda ayaa uu kala faslinaya oo uu kala saaraya waxaynu ku jirnay kitaabkii mutamimat اlajrumiya gaar ahaan baabkii baabu makfuudaati اlasmaa wuxuu sheekhu inoo sheegay makfuudaadu in ay saddex yihiin waa mkفuض bاxarfi iyo mkفuض bاضaafati iyo mkفuض btabciya soo saddexa mahayn waa mkفuض bاxarfi iyo mkفuض bاضaafa iyo taabic lilmkفuض soo saddexa mahayn saddexdii waxaynu soo marnay mkفuض bاxarfi wi naga soo dhamaaday kii labaad oo ahaa mkفuض bاضaafa ayaa doonaya inu faslkan kaga hadlo waama mkفuض ka la khafdinaayo bاضaafati iضaafa ka lagu khafdinayaa fanaxو gulaamu zaydin waa qaybtii labaad ee kamid ahayd mahfuudaadka ay kii koowaad bay noosoo dhamaaday oo almaxfuud bilxarfi wuxuuna ka tilmaamay afar iyo toban xaraf buu ka sheegay xuruufta xurufulkhafduna waa labaatanba guud ahaan afar iyo tobanna wy noo sheegay saddexna waynu ku darnay toddobiyo toban saddex keliya ku laaban halkan wuxuu ka gelayaa almakhfuudu bilidaafa markaa horta idaafada bal tacriifkeega aynu faano idaafo xagga luqada maxaa lagu idhahdaa xagga istilaaxa se maxaa la idhaahdaa kitaabka idin qoraya ila socda wa hiya iyadu luqatan xagga luqada alsnaad waa tiirin idaafa macna luqa marka aynu eegno waa alsnaad tiirin baa la dhahda wuu kuusii cadeeyo wuxuu ku yidhi waxaad odhanaysaa adaftu dhahri dhabarka iyo waxaan ku tiiriyey lilxaaidi gidaarka dhabarkan gidaarka saa ugu tiiriyey waa alidaafa waa xaggii luqada wey waa macnihii luqada ay asnadtu waan tiiriyey hu dhahrigii ilayhi ay ilalxaaidi gidaarka idaafo maxaa la dhahdaa wuxuu ku yidhi isnaadu ismin ilaa gayrihi calaa tanziili athani min alwali manzilata tanwiinihi aw maa yaquumu maqaama tanwiinihi u fiirsada isnaadu ismin waa in ismi loo tiiriyo ilaa gayrihi ismi kale calaa tanziili thaanina loogu tiiriyo ka labaad in la dejiyo min alawali ka horena laga dejiyo manzilata tanwiinihi tanwiintiisu halkii ay u taagnayd ma isla fahnay aw ma ama shay yaquumu istaagaya maqaama tanwiinihi tanwiinta booskeeda macnahaas waadix ma yahay waa in ismi la tiiriyo ismi kalena loo tiiriyo ka labaadna wuxuu u taagan yahay ka hore halkii tanwiinta ama halkii tanwiinta uma taagna wuxuu u taagan yahay tanwiinta booskeega wixii istaagi jiray meeshiisa maynu isla fahnay tusaale ku fahmaysaane ulaamu zaydin ulaamu zaydin ismigaynu tiirinana waa ke waa ulaam kaynu u tiirinanaana waa ke waa zayd ka labaad waa ke waa zayd zaydkani wuxuu u taagan yahay ka hore ee ulaama halkii tanwiintu ay u taagneed ulaamun buu asalkii hor ahaa culima mayla socdaan ulaamun halkii tanwiinta maxaa fadhiistay zayd baa fadhiistay waa idaafa ka soco kaa waad ila fahanteene kaatibu camar kuwii wax u qorayy kee la tiiriyey waa in ismi la tiiriya la dhi katib baa la tiiriyey yaa loo tiiriyey camar baa loo tiiriyey ka labaad waa kee waa camar camar wuxuu u taagan yahay katib maqaama tanwiin maa iminka waa meeshii nuunka tanwiin maanta isaga ma jirayso waayo wa waa jamcu mudakar saalim jamcu mudakar saalimna tanwiintiisi maxaa naab ka noqon jirtay nuun bartii nuunku u taagan yahay adaba ma isla fahnay marka idaafa tariifkeyga waad iga haysaa meelata xagga luqada waa alsnaadu xagga isilaaxana isnaadu smin ilaa gayrihi calaa tanziili thani min alwali manzilata tanwiinihi aw maa yaquumu maqaama tanwiinihi oo nunkii ade hadduu musani iyo noqdaan iyo jamcu dikr saalim hadday noqdaan idaafo waynu isla fahnay la ta xaggii luqada iyo xaggii istilaaxba idaafo waad garateen ka soco haddaba waxyaalo shuruudoo ayay leedaho fanaxwu gulaamu zaydin zayd addoonkiisii iyo wixii lamid a weeyi haddaba zaydin baa la khafdiyey maxaana lagu khafdiyey ya ulaam baa lagu khafdiyey ma idaafa haddaba wax khafdise mise mudaaf baa wax khafdiyey aqwaasha ku jirta xagga dambe aynu ka baraarujin doonaa insha allah ya laakiin ila socda eega suu sheekuna yidhi idaafa wax khafdisu nilaya soo ma isku tayrintaa lafteeda weeyaan tayrintaa lafteeda tayrintiina waa amar macnawiya wey soo ma waa arrin macnawiya de maynu arkayna waa arrin macnawiya wayajibu waxa waajib ah tajriidulmudaafi mudaafka hore in laga qaawiyo min atanwiini tanwiin in laga qaawiyo kamaa fii ghulaami zaydin zayd addoonkiisa iyo wixii lamid ah sida ku sugan wayajibu waxa kale oo waajib ah tajriidulmudaafi mudaafkii in laga qaawiyo min nuunayi tahniyati waaljamci jamaca iyo tahniyada labadoodii nuun wadaalika tusaale naxwu ghulaamaa zaydin ay haadaani labadani ghulaamaa zaydin zayd labadiisii addoon weeyi wa haaulaai kuwani kaatibuu camrin camar kuwii wax u qoraayay weeyi ila socda mudaafka fahma waa kee mudaafku waa ka hore mudaafka hore waxa waajib ah in laga qaawiyo tanwiin mata waa hadduu yahay ismi mufrada ama jamcu tagsiir soomaade haddii uu yahay jamac mudakaru saalim ama uu yahay tafniyo halkii tanwiinta waxaa degi jirtay shay loo yaqaano nuun onu odhan jirna waa nuunu ciwadun yani tanwiin soo maynaan odhan jirin nuunta in laga qaawiye ayaa waajib noqonaysa waayahay tusaalahan laftiisay ku caddaaba eeg hulaamu zaydin ma odhan kartid hulaamun zaydin ma jirto sheekhow mudaafka hore ee hulaama horta tanwiinta ka jar hulaamu zaydin dhe tan lafteeda kamid a wa min nuunay wa min nuunayni bay ahayd wa min nuunayni ba waa taniye nuunun baa la taniyey nuunayni away nuunteedii kale dee lilidaafa loo taniya loo idaafiy iyada lafteeda taniya loosii idaafiye sooma tan lafteeda kamid a sheekh ghulaamaani bay ahayd asalkii hore kadibna waa la xadfay maxaana loo xadfay dee liajli lidaafa sooma ila waanu tirinaa haadani soo qadar waa mubtade ghulaamaa waa khabarkii marfuuc alaamatu rafcina alalif niyaaba an dm lأnhu mثanى wma naama fi xarfu can xaraka wnuun almaxduufatu liضaafa ciwadu can tanwiini fi ismi mfrad ulama mudaafa zaydina mudaaf ilay kaatibu camrina waa la mid mayla socotaan hadda marka ismiga hore maxaa la dhahdaa mudaaf ismiga dambena maxaa la dhahdaa mudaaf ilayhi ismiga hore icraabtiisu waa calaa xasab اcawaamil u fiirsada ismiga hore icraabtiisu waa calaa xasab اcawaamil waa kolba cawaamishaa loo eegayaayo caamilkan ka horeeyaa loo eegaya qol faacil biiska noqon karaa mafcuul biiska noqon karaa wuxuu doono noqon karaa saxiix walala ismiga dambana maxaa la idhahdaa mudaaf ilayhi isaga icraabkiisa miya waa alkhafdu daa'iman weligiiba isaga waa la hoos dhigaya hasku godi mudaaf ilayhiga weligiiba xukunkiisa waa maxay dee khafdaynu ka warramayna sooma waa la hoos dhigayaa isaga waana ka fasalkan looga jeeda dawaaba isagaba ka hore loogama jeedo waa kan dambaa loo jeedaa in mudaaf ilayhiga waa yahay maxay waajib u noqotay in mudaafka tanwiinta laga qaawiyaa ama labada nuunada nuunu tasniya iyo nuunu jamca in laga qaawiyaa maxay waajib u noqotay waa su-aal lagu weydiin kara soo ma waxay waajib u noqotay liannahumaa yadullaani calaa kamaali ismi labadani waxa ay ku tusinayaan ismigu inuu kamaal yahy ismigu inuu dhamaystiran yahay tanwiintu waxay ku tusinaysaa kamaalulismi nuuntu waxay ku tusinaysaa kamaalulismi soo ilama socotaan idaafaduna waxay ku tusinaysaa calaa nuqsaani ismigu inuu kala dhantaalan yahay oo aanu dhammaystirnayn wa shayu lwaaxidu laa yakunu kamilan naaqisan fi xaalatin waaxida shayguna mar keliya ma wada noqon karo shay kamilna a ah, naaqisna ah. masl fani sida aawadeed waxa waajib noqotay in laga qaawiyo tanwiintii iyo nuuntii maadaama oo labadaasi ay kamaal tusinayaan idaafadan aynu soconnaana ay naqsi tusinayso shaygii mar keliya kamil iyo naaqis ma wada noqon kara e ka dhartir labada masl fahni wama axsana wama axsana qawla bacdihim ah, saasaynu odhanana wamaa axsana wamaa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey ay huwa maagu qawla bacdihim soo saa ma kaanii tanwiin waanti idaafat faxayu taraani laa taxilu makaniya kaanii tanwiin bu aniga tanwiin baabadi moodaa wa anti idaafatun gabadhyah adigana idaafa lagu moodaa faxayu tarani laa taxilu makaniya ya faxayu tarani makaanka aad igu aragtid laa taxilu makaniya inaynu kulanaa suuragalba maabu waynu kala fognahay bu kuleeyahay kolkaa intaa waxaynu ku qaadanay idaafada waxaa loo yaqaano min xayu luga wa min xayu alisilaax waxaa loo yaqaano iyo mudaafka waxyaalo waajib ah oo ah in laga qaawiyo tanwiinta iyo in laga qaawiyo hadii uu muhane iyo jamac yahay labadii nuunood tusaalahoodiina waa aynu qaadanay ka hore inuu mudaaf yahay ayay aynu sheegnay icraabtiisuna ay tahay calaa xasabi alcawaamil ka dambana in loo yaqaano mudaaf ilayhi icraabtiisuna weligiiba u yahay daa'iman in la khafdinaayo waxa kale oo waajib oo sheekhu aanu jeegin mudaafka waxa waajib ah in al laga qaawiyo al alna waa laga jaraa mudaafka ashana waa laga qaawiya ulaamu zaydin dee lama odhan algulaamu zaydin maad aragta weliga waa laga jala iska ilaaliya maxaa kale oo waajib ah ila waxa u waajiba buu inagu yidhi in tanwiintii laga qaawiyo iyo in laga qaawiyo labada nuunood hadduu mudaafku yahay musane ama uu yahay jamac waxa kale oo waajib ah in al laga qaawiyo al in laga tajriidiyo o laga qaawiyana waa waajib sida ulaamu zaydin almay la socota waa maya laakiin waxaa laga soo reebaa mudaafka aynu tiirinanaa haddii uu sifo yahay mudaafu ilayhiguna uu yahay macmuul uu yahay sifada markaa waa laga soo reeba oo waxaad iska odhanaysaa jaaa addaariba zaydin almuqtan lilakhir isagoo jurumig in badan kuma soo arag ku soo aragtasha soo kan mudaaf haddana maxaasha loo keena waa weydiin karaa sooma ya waxaa waajiba ah in laga qaawiyo ilaa idaa kaana almudaafu sifatan wlmudaafu ilayhi macmuula litilka ifa kitaabkuna u idin qoraya mayla socotaan mudaafka hore haddii uu sifeya sife maxaa looga jeedaa ama waa ismu faacil ama waa ismu mafcuul ama waa sifa mushabaha mudaafu ilayhiguna macmuul uu u yahay sifadan meesha taalla ismigan wasfigaa ee meesha yaalla uu macmuul u yahay markaa isaga waa maya markaa waa lasii gelin karaa ee waajib maha in laga qaawiya jaaa adaariba zaydun qur-aankayba ku taallaa wlmuqiimi salaati wlmuqiimi salaad sawta alwadata asalaatila sawta loo idaafiye dee waa wasfi sheekh ya waa wasfi wey masl fani marka maxaynu nidhi mudaafka waxa waajiba in laga qaawiyo tanwiin waxa kale oo waajiba in laga qaawiyo nuun haddii uu yahay jamc ama musane waxa kale oo waajiba in laga qaawiyo al ilaa idaa kaana almudaafu sifatan wa kana almudaafu ilayhi macmuula litilka sifa intaa waan iska xifdidanya ka soco wayajibu waxa waajiba tajriid mudaafi mudaafkii in laga qaawiyo min atanwiini tanwiin in laga qaawiyo kamaa fii ghulaami zaydin iyo wixii lamid ah sida ku sugan wayajibu waxa kale oo waajiba tajriid mudaafi mudaafkii in laga qaawiyo min nuunay taniyati waljamci jamca iyo taniyada labadoodii nuunood wadalika tusaale naxwu haadaani labadani ghulaamaa zaydin zayd labadiisii adoon weeyi wa haaulaai kuwani kaatibu camrin camar kuwii karaaniga u ahaa ee wax qoraayay weeyi walidaafatu idaafadu kainatun waxay ahaatay calaa alaaati aqsaamin qayba saddexa dushood minha ay min alidaafati idaafadii ayuu kamid ahaaday ma qismi yuqadaru lagu qadari bilaami laam lagu qadari wa huwa qismigani alakharu isaga ayaa badan wadalika tusaale naxwu haadaa kani gulaamu zaydin zayd addoonkiisii weeyi wa haadihi tani sawbu bakrin bakr maradiisii weeyi iyo wamaa kii weeyi ashbaha shabaayi huwa maagu dalika madkuurkan la sheegay labadan un hadul joogine wixii lamid oo dhanna uga qiyaas qaado wax laguu sheegiye maankaaga la kaasho weyan wamaa ashbaha dalika wa minhaa min alidaafati idaafadii ayuu kamid ahaaday ma qismi yuqadaru la qadari bimin min lagu qadari wadalika qismigaasi kaiirun waa fara badan yahay naxwu haadihi tani thawbu khazin mara xariire weeyi wa haadaa kani baabu saajin albaab saaji oo baxara saafa weeyi wa haadaa kani khaatamu xadiidin fargal bira weeyi wayajuuzu waxa banaan fii haadaa kan ku banaan annawci nawca nasbulmudaafi baa banaan waa faacilka yajuus mudaafka in la nasbulmudaafi ileyh mudaaf ileyga in la nasbiyo ayaa banaan cala tamyiisi tamyiisna lagu nasbiyo nasbi iskaga tacaluuja kamaa taqadama sidii inoogu soo horumartay fii baabi ay fii baabi tamyiizi tamyiiska baabkiisi kamaa taqadama ya waad naxaysaan soo ma kamaa taqadama hadee la dhaaba ardayguu ka naha kamaa sayatin ayaa ka naxa oad garanaysaa wayajuuz waxa banaan rafcuhu ay rafcu mudaafi ileyhi wayajuusu waxaa bannaan rafcuhu in la rafciyo in la rafciyo ayaa bannaan maxaa la rafcinayaa dee mudaaf ilayhiga la rainaya mudaaf ilayhiga ayaa la rafcinaya wayajuusu waxaa banaan rafcuhu rafcu mudaafi ilayhi mudaaf ilayhiga in la rafciyo ayaa bannaan calaa anahu ahaantiisa taabic inuu yahay mid raacaya lilmudaafi mudaafka oo la raacaya taasaa lagu rafcinaya wa minhaa ay wa min alidaafati idaafadii ayuu ka bacdi ahaaday ma qismi yuqadaru lagu qadari bififi lagu qadari walaakinahu qismigani qaliilun mid yar weeyi buu ku yidhi sheekhu naxu bal makruu leyli iyo wixii lamid aweeye shirqool habeen dhexdii dhacay iyo wayaa saaxiibayi sijni iyo wixii lamid aweeye labadaa igu saaxiibka ah jeelka waaya wuxuu ku leeyahay idaafadaasi aynu soo baranay min xayu luga wa min xayu alisilaaxu waxay u qaybsantaa buu ku yidhi laba idaafadan sheekhu uu qaybinayaa waa idaafa almacnawiya idaafada uu qaybin doonaa idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya jirta idaafadan uu qaybinaya waa idaafa macnawiya wey waxaana ficnaan lahayd inuu xagga dambe ku sheego ah, xagga dambe inuu ku sheego oo horta uu inoo soo horumariyo idaafada qaybaheega ficnaan lahaa kolkaynu kala fahnana uu inoo sheego qaybaha ay usii qaybsanto macnawiyadu ah, saasaa ficnaan lahayd marka idaafadii labay saddex bay uqaybsanaysaa buu ku yidhi waa idaafadii macnawiyad ahayd mayla socotaan musanifku sida uu ku tegey weeyaan culimo fara badan oo naxwiyiinta ka mid a ah ayuuna ku raacaya culimo fara oo naxwiyiinta kamid ah ayaa saddexdaa u qaybisay laakiin jamaahiru naxwiyiin waxa ay ku tegsan yihiin inay laba tahay idaafadu idaafada macnawiyada in laba loo qaybinayo maa yuqadaru bilaam iyo maa yuqadaru bimin labadaasun inay u qaybsamayso wixii kumoodsiye macnaafi in la qadarayana macno laanba dib loogu celinaya bay yidhahdeen jamaahiru naxwiyiin waxay leeyihin idaafada macnawiyadu waaba laba un ma yuqadaru bilami wama yuqadaru bimin maxay ka saarayaan meesha macnaafi bay ka saarayaan musanifkeenuna waxa uu qabaa iyo culimo kaleba inay idaafadu saddex tahay ma yuqadaru bilami wama yuqadaru bimin wama yuqadaru bifi saddexdaasaa jiray leeyihi ka soco waa waxaa bilaam la qadaraya laamtani wa waxay noqotaa milkii bay faideysa ikhtisaasna way faa'ideysaa waa laamtu markay labadaa macno faa'ideynayso bimacna akhtisaas iyo bimacna midki marka ay faa'idaynayso oo maxaa loo jeedaa mudaaf ilayhi waxa uu maalik u yahay oo uu mulkisan yahay mudaafka hore waxa uu mulkisan yahay mudaafka hore ama wuxuu mudaaf ilayhigu uu la gaar yahay e, mudaafku wuxuu la gaar yahay e, mudaaf ilayhi waan ujeedaa mudaafka hore masla fahni tusaale hulaamu zaydin soo ma aragtid waa bimacna laam waxay la macno tahay hulaamun lizaydin waa ulaam adoon uu iska leeyahay zayd thawbun libakrin waa maro uu iska leeyahay bakr oo uu mulkisan yahay isagaaba xidhate muna isaga mulkisnayn isagaa mulkisan marka waa bimacnaa laam waxa maalig noqonaya mudaaf ilayhiga mudaafuna muxuu noqonayaa mamluukii la mulkiyayay ee la hananaye lalahaa daabidkeed waa sida ya ama la ikhtisaas buu noqonaya la gaar noqonaya xasiirulmasjidi ka waran ya de wa waa la gaar waa ikhtisaas sooma gaar la noqo taasi waa bimacno laami lagu qadarayay weeye saa ula socda waa maxay mudaafi ilayhiga ayaa la gaar noqonaya ama milkisanaanaya mudaafka hore mayla socotaan ta labaadna waa bimacnaa min mintu macaani fara bay lahada waa minta bayaaniyada loo yaqaano macnaha macna bayaani marka ay faa'idaynaysa wey aad aad u fara tahay tan daabitkeega sheekha inoo sheegay ila socda sheekha inoo sheegayo wuxuu ku yidhi an yakuna almudaafu bacda min almudaafi ilayh mudaafka hore waa qayb ka mida mudaafu ilayhiga daabitkeedu waa kan eeg an yakuna almudaafu bacda min almudaafi ilayh mudaafka hore waa qayb ka mida mudaafi ilayhiga dambe shardi labaadna qaado wayasixu likhbaaru canhu bilmudaafi ilayh waxaana ansaxaysa in lagaga khabro mudaafi ilayhiga maxaa loo jeeda mudaafka hore mubtadu noqon karaya mudaafi ilayhiguna khabar baa looga daabilkeedu waa intaa tan waa ta bimacnaa mintaa may fahmaysaan waa maxay baan idin idhi waa inuu mudaafka hore yahay qayb kamida mudaafu ilayhiga dambe shardi labaadna waan u raacina maxaynu nidhi waa inuu mudaafka hore mubtado noqon karo mudaafu ilayhiguna khabar noqon karo mayla socotaan tusaalaha daba dib ugu noqo thawbu khazin thawbu waa maro khazna waa xariir khazun ba caama markaa thawb oo mudaafi waa bacdi kamida khazga mayla fahneen waa mid labaade thawb mubtadaad ka dhigi kartaa khasne khabar buu noqon karaa athawbu maradu khazun waa xariir mayna saxayn waa sax wey baabu saajin aag baabkani waa mudaaf waa bacdi kamida saajka taa mayla fahdeen wuxuu noqon karaa baabku mubtade saajkuna khabar buu noqon karaa albaabu saajun mayna basidayn khaatamu xadiid khaatamku waa bacdi kamida birta xadiidka oo xadiidka dee asala mubtadna u noqon karaa xadiidkuna khabar buu noqon karaa alkhatamu fargalku xadiidun birway ma iga haysaan culimo waa basiid bay la tahay ka marka noocan labaad ee ma yuqadaru biminta wuxuu ku yidhi waxa ku bannaan noocan in mudaafu ilayhiga la nasbiyo tamyiisnimona lagu nasbiyo halkaynu kusoo marnay tamyiiskaynu kusoo marnay tamyiiskaasi tamyiiskii soo ahaan jirin tamyiisu daadka saasoo ah sooma tamiisu daadka imsashin daba dhici jiray afar bacd alcadad bacd almiqdaar bacda shibhi lmiqdaar bacda maa kaana farcan litamiiz sooma saas saddexaad afartaaso ah sooma waa maa kaana farcan litamiizkii wey waad la socotaa meelada markaa maxaa ku banaan inaad tidhaahdid haadaakani thawbun waa maro khazan min khazin ama haadihi iska haadii tani thawbun waa maro khazan min khazin baabun saajin min saajin khaatamun xadiidan min xadiidin mina basiidahayn saa waa iska odhan kartaa markaa ku nasbino culimada qaarkood baa la xaalana waa lagu nasbin karaa xaalo laakiin haddaynu saa nin noqon mayso sababta oo ah xaalada waxaa shardi u ah ina inay mushtaqo tahay kuwana waaba jaamid de soo ma kuwana waa jaamid markaa tamiiskaa haye waa qawlkaas qawl horena horaad u haysaay waa la khaftinaya mana labayn waa la khafdinaya qowl saddexaadna uu jira isagaa kuu sheegay wayajuusu rafcuhu buu yiri in la rafciyana way banaan tahay maxaa lagu rafcinaya isagaa kuu sheegay wuxuu taabic u noqonayaa mudaafka mudaafka hore ayuu taabic u noqonaya siduu taabic ugu noqonaya ama cadfu bayaan buu noqon ama bedel buu noqon muxuu noqonaya ama cadfu bayaan buu noqonaya ama bedel buu noqonaya tusaale haadaa kani khatamun waa fargal xadiidun waa bir maxaan idhi marka waa bedel haadaa kani khaatamu waa fargal xadiidun ah waa cadfubayaan soo ma waxaa kaloo banaan bay idhaahdeen in laga dhigo nacti markaa lafteeda iyadna waynoo iman doontaa nactiguy tawiil baa loo baanaya mushtaq baa lagu awilida soo ma laakiin sida fiican waa inaynu nidhaahno labada mid buu noqonaya haddii la rafciyo ama waa cadfubayaan ama waa bedel adu soo khulaasayo saddex icraabood baa ku banaan nawcan bimacnaaminta inaynu khafdino kowdha inaynu nasbino oo tamiisnimo aynu ku nasbino iyo inaynu rafcino aynu ku rafcino inuu taabic ka hore raacayo yahay saddexdaa qowl baa ku banaan wa arjaxu hadihi halaaa saddexda qowlka ugu raajixsani alkhafdu waa in la khafdiyo waa in la khafdiyo limaada lima fiihi min atakfiifi bixadfi tanwiin waxaa ku sugan takfiif iyo fudayd marka tanwiintii la gooyo soo ma marka qowlka ugu raajixsani saddexdaasi qowl waa inaynu khafdino oo aynu hoos dhigno waayahay ka saddexaad waa maxay waa maa yuqadaru bifi macnaa fi baa lagu qadaraya daabitkeeda qaara iyadana an yakuna mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi waa inuu yahay dharfan weel waa inuu u yahay lilmudaafi mudaafka eeg maxaa weel noqonaya ya ya mudaaf ilayga dhade darafkiina muu noqon eh, muxuu noqonaya mudaafkiina kii la koobayaybuu noqonaya de waa inu taa ula socotaan darafkaasi ama ha noqdo zamaan ama ha noqdo makaan aayadaynu ka soo saarana bal makru leyli awy mudaafku waa makri awy mudaaf ilaygu waa lail markaa lailkaa ah wixii wax koobayey mudaafka horena waa maxay waa wixii la koobayey lailna waa maxay waa darfu zamaan be soo ma marka waa bal makrun fi layli way buu noqonaya oo ashriqool dhacay habeen waa amrun qad dubira bil waa arrin la go-aamiyey habeen ama wuxuu noqon karaa darfu makaan yaa saaxibeyi sijni saaxib waa mudaafkii iminkada naftada halkan u fiirsada nuun baa lagoyey nuuntii baa lilidaafa log ila waa tafniya yaa saaxibayni bay noqon lahayd ilayn oo inaad la socotaan asijni waa mudaaf ilayhigii yaa saaxibaydina waa maxay waa mudaafkii sijni oo mudaaf ilayhi ayaa daraf ah oo wax koobaya yaa saaxibayn oo mudaafina waa la koobaya waana darfu makaan waana darfu makaan waana darfu makaan bimacanaa waa labadii igula saaxiibay jeelka dhexdiisa markaa jeelkaa darafa somaade oo wax koobaya labada saaxiibna waa la koobay m taasina maxaa la ydhahda daabitkeedu waa maxay wa an yakuna mudaaf ilayhi darfan lilmudaaf sawaun kaana zamaniyan aw makaniya maynaba sidaan culimo ka soco halkaana waxaanu ku haynaa idaafadii inaynu saddex u qaybinay idaafadaasi qaybsantayna waa idaafada loo yaqaano idaafa almacnawiya sheekuna u inoo sharxi doonaa wlidaafatu idaafadu nawcaani laba nooc weeyi halkan ka gale wlidaafatu idaafadu nawcaani laba nooc weeyi lafdiyatu mid lafdiya loo nisbeeyey weeyi iyo wamacnawiyatu mid macnawiya loo nisbeeyey weeyi falafdiyatu ta lafdiyada loo nisbeeyey daabiduhaa ay daabidu lafdiyati lafdiyada daabidka kuu koobaya amraani laba amar weeyi idaafadii waa laba waa mid lafdiyeah iyo mid macnawiyeah bal tan horta laqmadeeda aan daabiduhaa ay daabidu lafdiyati lafdiyada daabidkeedu amraani laba amar weey an yakuuna waa inuu yahay almudaafu mudaafka hore sifatan sifa waa in uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay almudaafu ilayhi mudaafu ilayhiguna macmuula mid loogu camal falay litilka taa asifati ee sifada ah wlmuraadu ujeedada bisifati sifada loola jeedaa ismulfaacili weeyi wadalika tusaale naxwu haadaakani daaribu zaydin zaydkii garaacay weeyi wasmu lmafcuuli weeyi sifada ujeedada looga jeeda naxwu haadaakani madruubulcabdi addoonkiisii mid la garaacay weeyi wasifatu weeyi sifada waxaa loola jeeda sifada almushabahatu mushabahada ah naxwu haadaakani xasanulwajhi mid wejigiisu wanaagsan yahay weeyi mana basidan wuxuu ku leeyahay idaafadii waa laba idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya idaafa lafdiya maxaa loo yaqaanaa waa inantaas ka xifdis waa daabit bay leedahay ko laba amar waxaa laga helaa la odhanayo waa idaafa lafdiya labada amar hadii la wada waayo idaafa lafiya maaha waa idaafa macnawiya labada amar mid kamid ah hadii la waayona maaha idaafa lafiya waa idaafa macnawiya waana saa ufahamtaan maxaan idin idhi idaafa lafdiya daabitkeedu waa in laba arrimoodoo wada socda laga wada helo labada hadii la wada waayo lafdiye ma aha e waa macnawiya mayla socotaa haddee mid kamida ah la waayona lafdiye ma aha waa macnawiya ma idin dhaadhacay labada arrin haddaba waa maxay mudaafka hore waa inuu صifo yahay صifay maxaa tahay waa saddex mid ka a isaga ku caddeeyey waa ismu faacil waa ismu mafcuul waa صifa mushabaha haddaed maqashaan صifadaasi waxa loo jeeda saddexda arinta labaadna waa maxay arinta labaadna waxa ay tahay mudaafu ilayhigu waa inuu macmuul u yahay sifada waa maxay macneegu sifadani ismigan sifada ahi waa inuu ku camal falay mudaafu ilayhiga oo waa inuu macmuulkiisi yahay wixii ku camal falay wn xilliba qabla idaafa u fiirso qabla idaafa ayuu u ahaa ama bacd idaafa miya dee wayba iska cadday bacd idaafe bacd alidaafa in uu mudaafu ilayhigu macmuul uu u yahay mudaafka de cid kastaa iska garanaysa hadda markaan ku idhaahdo waxa weeyaan daaribu zaydin markaan ku idhahdo zaydin maxaa kafdiyey dee yaa caamilo daariba caamilo ma taasi adumaanad iska garanin xilli baa loo jeedaa waa qabla idaafaay u ahayd macmuul tusaalaad ku fahmaysaa sheekho u fiirso saw daaribu zaydin ma aragti ya asalkeegii hore wuxuu ahaa haadaakani daaribun mid garaacayo weeyi zaydan zayd mayla socotaa markaa daaribun khabar bu khabar buu ahaade mubtadiisi baa go-naa kadib waa ismu faacil ismiga faacil looma idaafeeyo faacilkiisa mar kasta isaga iska ilaaliya ismiga faacil waxa u idaafeysan haddaad aragtaan waa mafcuulkiisa haadaakani daaribun mid garaacayo weeyi ay huwa daagu zaydan zayd markaa zaydan markii hore muxuu u ahaa daarib macmuul buu ahaa oo mafcuul buu ahaa de isagaa ku camal falay kadibna waa la isku idaafeeyey saxiix wala la waa basiir bay la tahay waa yahay mansuubku waa inuu mansuubaa waa sidaa ismiga faacil oo kale ismiga mafcuulna u fiirso ismiga mafcuulna isaga marka waxaa loo idaafeynaya isaga waa naayb faacilkiisa weeyaan naayb faacilkiisa weyan isaga haadaakani madruubun mid la garaacayo weeyi cabduhu addoonkiisu ah, oo ashana naaibkaayd mudaafilayda haadaa madruubun cabduhu marka cabduhu muxuu ahaa markii hore aan loo idaafayn macmuul buu u ahaayo naaibu faacil buu u ahaa wuxuu taagan yahay madruubkani waa ismi mafcuula ficilka ficilka eh, muqayaru siiqaha ah booskiisii haadaa wajhuhu iyadna maxay u faacil bu ahaade sifada mushabahada soo basiid maaha marka waa inaad fahantaan idaafa lafdiya daabidkeeda idaafa lafdiya daabidkeeda waa maxay mudaafka hore waa inuu sife yahay sifay maxaa tahay waa saddex mid ka mid a ama waa ismi faacil ama waa ismi mafcuul ama waa sifa mushabaha shardiga labaad mudaafu ilayhigu waa in uu macmuul u ahaa sifada qabla alidaafa ama bacda alidaafa cid kastaa garanaysa inuu macmuul yahay sooma qabla alidafa waa inuu u ahaa ma isla fahnaynta labada arrimood hadaynu ka helno idaafa lafdiya aynu haynaa labadaa mid kamid a ah haddaynu weynana idaafa lafdiya meesha kuma hayna macnawiya iskugu biya shubanaysaa marka u fiirso kani daaribu zaydin kani daaribun mid garaacayo weeyi ay huwa daagu zaydan zayd alana hadda ow hadan ama beri saasaynu odhanayna limaada ismiga faacil marka uu camal falayo haddii al uu ka maran yahay maxaa la odhan jiray waa inuu ictimaadna haysto waa inuu yahay bimacnaa ya bimacna alxaal oo la istiqbaala sooma ya ictimaadkii waa khabar khabarkaa u noqda ayaa ayaa ictimaad u ah bimacna alxaal oo la istiqbaalna waa aniga alaana kuu daba dhigo xaaliya ow qadan oo mustaqbal o aniga kuu daba dhiga de taasina waa iska tambiih weeyi waxaynu ku mari doonaa insha allah baab alasmaa alcaamila camal alficli baynu ku gaari doonaa insha allah intaa mayla fahanteen ka soco flafdiyatu lafdiyada daabituhaa ay daabitu lafdiyati lafdiyada daabitkeedu amraani laba amar weeyi an yakuna waa inuu yahay baabkan ugu yar adag waxoogaa u fiirsada an yakuna waa inuu yahay almudaafu mudaafku sifatan sifa waa inuu yahay wa an yakuna waa inuu yahay almudaafu ilayhi mudaafu ilayhu macmuula mid lagu camal falay litilka taa asifati asifada mid lagu camal siiye waa inuu yahay walmuraadu ujeedada bisifati loola jeeda ismu lfaacili weeyi weeyi waa maxay walmuraadu waa mubtada habeen dambe oo lagu weydiin doona walmuraadu ujeedada bisifati sifada loola jeeda ismu lfaacili weeyi ha naxwu haadaa kani daaribu zaydin zaydkii garaacay weeye wasmu lmafcuuli wey naxwu haadaa kani madruubu lcabdi addoonkiismi la garaacay weeye wa sifatu lmushabahati wey naxu haadaa xasanu lweji wlmacnawiyatu macnawiyadu maa idaafo weeyi intafaa u anfoobay fiihaa ay fi lidaafati idaafada dhexdeeda alamraani labadii amarba ay anfoobeen wadalika tusaale naxwu haadakani ghulaamu zaydin weeyi aw ilwalu aw almacnawiyatu macnawiyadu maa qismi weeyi ama maa idaafo weeyi dhacafwan intafa uu anfoobay fiiha ay fi lidaafati idaafada dhexdeeda almru uu anfoobay amarka hore ee ah sifanimada wadalika tusaale naxwu haadakani ikraamu zaydin zayd la maamuustiisii weeyi ama ikraamu zaydin zayd maamuustiisii weeyi aw ithaani ay walmacnawiyatu macnawiyadu maa idaafo weeyi intafa u fiiha fi lidaafati idaafada dhexdeeda almru uu anfoobay amarka athani ee labaad faqad oo keliya oo ah inayna ahayn inuuna ahayn mudaafu ilayhu macmuulan litilka صifa faqad oo keliya naxwu haadakani kaatibulqaadi qaadiga kaatibkiisii iyo qoraagiisii weeyi kii wax u qoray ya mayla socotaan idaafa macnawiya maxaa la dhahdaa idaafa macnawiya wa labadaa arrimood aynu usoo shardinay idaafa lafdiya labadaba waa in mar la wada waayo saxiix wala la ama labada arrimood ee aynu u shardinay idaafa lafdiya ka hore waa in la waayo ama idaafa lafdiya labada arrimood aynu u shardinay ka waa in la waayo aduu isku soo khulaaseeyo muxuu noqonayaa idaafa macnawiya shuruuddii aynu u dhignay waa in laga waayo bay noqonaysaa saxiix wala lah tusaaluu ku siiyo wuxuu ku yidhi ghulaamu zaydin labadii arrimoodba way ka anfoobeen ya labadii arrimoodba way anfo labada arrimood maad garanaysaa waa kownulmudaafi sifatan wlmudaafu ilayhi macmuulan laha waa labadaas arrimood dee soo ma labadiiba way anfoobeen tusaale hulaam ma sifa war hulaama ismi faacil ya waan garanay zayd ma macmuul buu u ahaa qabla alidaafa ma wuxuu ahaa zaydan may maxaad ku xukumaysaa markaa idaafada magaceed idaafa macnawiya limaada dee labadii arrimood u shardinay idaafa lafdiya ayaynu ka weynay ma aha sifo ismi faacil maaha ismi mafcuulna sifa mushabahna maaha zaydna macmuul umuu ahayn qabla alidaafa hulaam oo arrintu may ahayn hada gulaamu zaydan may hayn de sheekh marka idaafa macnawiya waad haysaan labadii arrimoodna way idaafa macnawiya ad haysaan waayo labadii arrimood aynu u dabdinay idaafa lafiya ayaynu ka weynay ikraamu zaydin u soco arrintii hore alla waayo ku yuri sheekh arrinta hore maad garanaysaan waa kawnu lmudaafi sifatan soo ma haye ikraam ma ismi faacilba may ma ismi mafcuulba may ma sifa mushabaha may may waa master loo idaafeeyey macmuulkiisi eeg arrintii labaad way jirtaa oo waxa ikraam ka dambeeya macmuul buu yahay ikraam laakin ikraam baynu shardigii ka weynay ahaa sifanimo mayla socotaan waa basiid tusaalaha saddexaad muxuu ahaa arrintii labaad baa la wayay arrinta labaadna waa maxay waa kawnu mudaafi ilayhi macmuulan lilmudaaf soo ma waayo kaatib soo qaado haada kaatibun haada kani katib lqaadi soo ma waa qaadiga kaatibkiisii haddaba katib shardiga waynu ka helna shardigaynu ka helna wa maxay dee katib waa ismi faacil wax qore waxbuu qoraya muna ismi faaciln waa ismu faacil laakin ma macmuulkeedii baa loo idaafeeyey ya may ba haddaynu nidhahno ka hor waa macmuulkeedii oo waa maxay haadaakani katibun mid qoraya weeye alqaadiga qaadigiibuu qoraya war <laughs> me lama qoro so ma macmuul uma ade markaa khulaasat lqowl idaafa macnawiya waxa laga waayo labada arrimood ee aynuu xidhnay idaafa lafdiya guud ahaanba waa laga waayo ama labada arrimood mid kamid laga waayay mayla fahanteen imika wlmacnawiyatu macnawiyadu maa idaafa weeyaan intafaa fiiha alamraan labadii amar ba ay anfoobeen naxwu hada gulaamu zaydin aw ilawl ama ka hore u anfoobay naxwu ikraamu zaydin aw ithaani ama ka labad u anfoobay faqad oo keliya naxwu hada kani kaatib qaadi qaadiga kaatibkiisii weeyi watusama waxa lagu magacaaba haadihi tan waxa lagu magacaaba alidaafatu idaafada ah maxdotan mid barax karan baa lagu magacaaba watufiid waxa ay faa'ideysaa tacriif almudaafi mudaafka mari tacriif almudaafi mudaafka macrifayntiisa ama macrifanimadiisa bilmudaafi ilayhi mudaafu ilayhiga uu ku macrifoobay xilima in kaana haddii uu yahay almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigu macrifatan macrifa haddii uu yahay naxwu haada kani hulaamu zaydin zayd addoonkiisii weeyi waa yahay taksiis mudaai ay tufiidu waxay faaideysaa taksiis mudaai mudaafku khaasnimadiisa iyo khaasowgiisa in kaana mudaa il mudaau ilayhu nakiratan nakira hadii uu yahay naw ulaam rajulin naxw ulaam rajulin hada kani ulaamu rajulin saasunba usul fiqigana ku iman doona waxoogaa isku yar noqota wuxuu kuleeyahay idaafadan waxaa loo yaqaana idaafa maxda eeg idaafadan waxaa loo yaqaana idaafa macnawiya soo maynaa fahmin magac kalena way wada tahayo idaafa maxda la ihahda haddaad meelaa ku aragtid idaafa maxda haddaad aragtid waa idaafa macnawiya intaas kala jeeda haddaba waaya maxay faaideysaa maxay faaideysaa idaafadan waxay faa'iideysaa mudaafku inuu macrifo noqdo macrifadaana wuxuu ka kasbanayaa mudaaf il ha macrifadaana wuxuu ka kasbanayaa mudaafu ilayhiga masl fani maxay faa'ideynaysaa inuu mudaafku mudaafku mudaafku inuu noqdo macrifo sababtuu ku idaafoobaya waa maxay mudaaf ilayhiga ayaa a ah macrifo mudaafkii markaa muxuu noqonaya macrifuu noqonaya ama in la taksiisiyo eeg in la taksiisiyo xilima waa marka mudaaf ilayhigu uu yahay nakiro nakiro u yahay tusaalaad ku fahmaysaayo u fiirso hulaamu zaydin baa lagu yidhi hulaamu zaydin hulaam waa addoon soo ma zaydna waa mudaafiye waa macrifo soo ma haddaba mudaafkan hore ee nakirada ulaamaha macrifu imika noqonaya macrifanimadan ayuu ka kasbaday dee zaydka dambe mudaaiy ka kasbaday maydna la fahmin inta ama taksiis muu faa'ideynaya waxoogaa taksiisa aya eeg shuyuuci ile nakiradu waa faafitaan sooma shuyuuci buu kasoo yar khaasoobaya ulaam ulaamu rajul iyo waxaa jira ulaamu imraa sooma ya markaynu ulaamu rajulin ulaam kolkii hore ulaamu imra'atin iyo ulaamu rajulin buu udhexeeyey hadda markaynu nidhaano ulaamu rajulin waxoogaa yar taksiisaa galay oo taksiisku waa maxay dee gabadha inaga baxay hulaamu imraatin ba inaga baxay laakin hulaamu rajulin marka la dha waa nin oo dhan baa soo gudagelaya waxoogaa yar taksiis u helay soo ma marka idaafada maxdada loo yaqaano ama idaafada macnawiyada loo yaqaana faa'iidada ay leedaha waa labada arimood waa inuu mudaafku macrifo noqdo mudaaf ilaygu haddii uu yahay macrifo ama waa inuu noqdo mid yar taksiisa oo macrifonimo kusoo yar dhow waa haddii uu yahay mudaaf ilayga nakiro wax loogu noqon male sooma ka soco wama idaafatu idaafada idaafada allafdiyatu lafdiyada loonis kolkaa maxdo waad garan kartaa mayna tahay maxdo maxaa looga jeeda waa khaalisa waa mid badax tiran liannaha iyadu laysat fi taqdiir linfisaal infisaal iyo soocan qadaritaankii maba qabtaba oo hulaamu zaydin lama odhan karo hulaamun zaydin infisaalba kuma jira maba kala socmi karta iyadu markaa maxda way badax tiran tahay weyan macnehu waa mal idaafatu idaafada idaafada lafdiyatu lafdiyada loo nisbeeyey falaa tufiidu ma faaidayso hiya idaafadu tacriifan tacriif ma faaidayso walaa taksiisan khaasawna ma faaidayso wainamaa tufiidu waxa uun faaidaysaa atakfiifa takfiif ayay faaidaysaa fi lafdi xagga lafdiga lafdigumaa yar fududaanaya iyada idaafada loo yaqaano allafdiya idaafa hayra maxdana waa la dhahda idaafa hayra maxdana waa la dhahda watusama waa kan kuu sheegaybe watusama waxaa lagu magacaabaa ey hiya idaafada lafdiyada hayra maxdatin mid aan barax tirnayn iyada wuxuu ku leeyahay tacriifna ma faaidayso taksiisna ma faa'iidayso keliya waxay faa'iidaynaysaa takfiif xagga yar lafdiga oo tusaale eeg markaan idhaahdo haadaakani daaribu zaydin eeg ضارب daaribu zaydin markaaynu nidhaano iyo markaynu nidhaano haadaakani daaribun zaydan midkaa fudud haadaa daaribu zaydin iyo haadaa daaribun zaydan midkaa fudud iyado ma intaa keli bay faaidaysa waa takfiifi lafdiga macrifana ma faaidayso taksiisna ma faidayso iyado waa takfiifi lafdiga hayra maxdana waa la dhahdayo hayra maxda ma badax tirna iyado waayo taqdiiru linfisaal bay qabtaa de oo daaribu zaydin asalkiisii hore wuxuu ahaa haadaa daaribun zaydan binasbi markaa taqdiirulinfisaal ba ayay qabtaa iyado oo maxdo maaha iyado waa hayrulmaxda wey toorana maxday hayd maxday hayd iyado way badax tirnayd iyado de waay waa basiid bay leetahay soo ma wsaxiixu sida saxiixiihi ana almudaafa ilayhi mudaafi ilayhigu majruur mid lagu jarayo inuu yahay weeyi bilmudaafi wsaxiixu sida saxiixiihi ana almudaafa ilayhi mudaafi ilayhigu majruuru mid lagu jaraayo weeyi bilmudaafi mudaafka laa bilidaafati idaafe laguma jarayo masaladii buu kuu khulaaseeyey sheekhu nuxurkeygu u kitaabsiyey wuxuu ku leeyahay mudaafku mudaafu ilayhigu waxa lagu jerayaa mudaafka idaafe laguma jero saddex qowl baa ku jira saddexda qowl ba qabsada saddex qowl baa ku jira qowlka ugu horeeya anahu majruurun bilmudaaf mudaaf ilayhiga ya caamil u ah mudaafka qowlka labaad anahu majruurun bilidaafa mudaaf ilayhiga ya caamil u ah idaafada qowlka saddexaad anahu majruurun bilxarfi lmuqadari xaraf muqadara lagu jiraya waa imse qowl saddex saddexdu waa maxay mudaaf ilayhiga waxa caamil u ah mudaafka ko mudaaf ilayhiga waxa caamil u ah idaafada laba mudaaf ilayha waxa caamil u ah xarafka muqadarkaa maadaama aynu nidhi idaafadu waa saddex mid bitaqdiiri lam bitaqdiiri min bitaqdiiri fi xarafka aynu qadaranaaba caamil u ah mana saddex qawlan saddexdaa qowl baa ku jira wsaxiixu waa alwalu waa qowlka hore oo ah anahu majruurun bilmudaafi wifaaqan lisiba wey siba wey baynu arrintaasi ku waafaqina daliilna wuu haystaa isagu waxaa u daliila wuxuu leeyahay kitaabkaa idin qoraya bidaliili itisaali damiiri damiirka ayaa la xidhiidhay bihi mudaafka ha wadamiiru laa yatasilu ila bicaamilihi damiirkuna caamilkiisuu mar kasta la xidhiidhsadaade soo ma ya ulaami baad odhanaysaa iminka iminka ulaami sawya kuma jirto iyadaas waa mudaafiley ma maxaa caamil u ah dee mudaafkan hore ay la xidhiidhsatay mudaafkan hore ay la xidhiidsatay soo ma marka qawlkaasaa raajixa qawlka labaad ee a ah majruurun bilidaafa waxaa ku tagsan sheekha la idhahdo suhayli iyo abi xayaan waana qowl daciifa limaada idaafadu waa macnawiya waa shay aynaan arkayno qarsoon caamilka macnawiga ana waxa loo leexdaa oo la doondoonaa marka uu cudurtoobo ee la heli kari waayo caamilkii lafdiga ahaa ma isla fahnay caamilkii lafdigaana hadda wuuba joogaayo waa mudaafka qowlka saddexaad waa majruurun bilxadfi lmuqadari baynu yidhi soo ma ya oo laam min a ama ibnu badash sheekh la ydhaha baa ku tegey ibnu badash waana daciif limaada waxay keeneen qaacide ah liana xadfa xarfaljari wa ibqaa camalihi daciifu xarfu jarkii in meesha laga saaro camalkiisiina la ydhaha wuu jooga waa qowl daciifa sheekh markaa qowlka raajixi muxuu noqday inaanu nidhaahno mudaafkan ka horeeyaa jiray hada huwa alqowl raajixu qowlkaasaa raajixa wataabicu lmakfuudi makfuudka ka raacayey wataabicu lmakfuudi ka la khafdiye kii raacayey yati waa iman doonaa ay huwa taabicu fi tawaabici tawaabicda dhexdooda ayuu ku iman doonaa in sha allahu allah haddii uu yidhaahdo tacaala allah sareeye wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk